alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاkfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati lbaqara waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda boqol iyo siddeetan iyo saddex aayaat siyaam qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kutiba calaykum korkiinna waxaa lagu faral yeelay alsiyaamu soom baa lagu faral yeelay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum faral yeelis la mida faral yeelistii lagu faral yeelay ummadihii idinka horreeyey soon lagu faral yeelay faralyeelkaa faralyeel la mida ayuu ilaahay idinku faral yeelay soon lacallakum tattaquun wuxuu soonka ilaahay idinku faral yeelay si aa allah uga baqataan oo muxaramaadka iyo cisyaanka iyo casiitaanka ay isaga ilaadhisaan ayaaman macduudaat ay suumuu sooma ayaaman maalmo sooma macduudaatin la tiriyey bimacnaa maalmo yar sooma waa bisha ramadaan baa loo jeedaa waa maalmo tirsan faman kaana ku kastoo ahaaday minkum xaaluu idinka idinka mid yahay mariidan mid buka ahaaday aw calaa safar ama mid socdaal ku sugan ahaaday oo safar ah fa ciddatun min ayaamin ukhar ay fa aftara dabeedna afuraa fa ciddatun ay fa calayhi korkiisa waxa saaran ciddatun ay siyaamu ciddatin tiro inuu soomo ayaa saaran tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo ukhara kale oo la qadara qadarkii la afuray intii maalmood ee ramadaan laga afuray yacni beddelkeeda maalmo kale la soomaya iyadoo la qallaynaayo soonkii faralka ahaa la qallaynaayo wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin wa cala aladiina kuwii waxa saaran yutiiquunahu yacni soonka awoodaayay oo dabeedna afuray fidyatun yacni markaa furasha ayaa saaran tacaamu miskiin oo miskiin in la quudiyo ah cunto miskiin la siiyo yacni ahaatay oo saa loo fasiro in aayaddu mansuukho tahay oo markii hore ay ku saabsan tahay sidaas kuwa soonka awoodaayey inay u door lahaayeen inay soomaan iyo inay afuraan oo ay raashin bixiyaan weji labaad waa loo fasiro waa in laa la qadaro wa cala aladiina kuwii waxa saaran yutiiquunahu ay laa yutiiquunahu soonka aan kari karaynin oo inay soomaan aan awoodaynin oo dabeed sidaa ku afuray fidyatun yacnii furasha ayaa saaran soonkii ka furanaya oo beddel ka ah tacaamu miskiin fidyadaasi waxa weeyaan waa miskiin quudinta la quudinaayo weeye yacni waa cunto miskiin la oo maalintii walba beddelkeeda hal miskiin ayuu markaa quudinayaa qofkaasi markuu soonkii kari kari waayo yacni wuxuu samaynayaa inuu markaa miskiin quudiyo kulla yowm miskiin faman tatawaca khayran fahuwa huwa khayrun lah faman tatawaca kii ku kastoo sunnaysta khayran khayr sunnaysta oo shay khayr ah sunnanimo u sameeya fa huwa khayrun lah oo bimacnaa ziyaado aan ku waajib ahayn buu bixiyey miskiin inuu quudiyay ahaydoo markaasuu laba miskiin quudiyey masalan fa huwa khayrun lah ay fa huwa tatawucu sunnaysadkaa uu sunnaysanayo ee waxaan ku waajib ahayn uu samaynayo oo khayr ahaan ula imanayo iyo taaca ahaan khayrun lahu yacni imaatinka uu la imanayo tatawuca ayaa u khayr badan wa an tasuumuu khayrun lakum wa an tasuumuu inaad soontaan ay wa sawmukum soonkiinna aad soomaysaan baa khayrun lakum idinka khayr badan ay min aliftaari inaa afurtaan oo deedna fidyo bixisaan idinkoo soonkii kari karaayo waa xaaladdii hore marka dambe daliil ka dambeeyaa jira oo waa la nasakhay in kuntum taclamuun haddaad tihiin qaar markaa garanaya inay saas idii khayr badan tahay ay fafcalu dalik saas sameeya shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan shahru ramadaana ay tilka alayaamu maalmahaasi shahru ramadaana waa bishi ramadaan aladii kaasoo unsila la soo dejiyey fiihi gudihiisa alqur'aanu qur'aanka la soo dejiyey oo si jumlo a ah loo soo dejiyey ama soo dejintiisa la bilaabay calaa qowlin aakhar oo shahru laga dhigo khabar laga dhigo oo mubtade loo qadaro sida mufasirkuba maraayo ama weji labaad shahru markaa mubtade laga dhigo deedna alladii lagu khabro shahru ramadaana bisha ramadaan alladii kii weeye unzila la soo dejiyey fiihi bishaa gudaheeda la soo dejiyey alqur'aanu qur'aanka la soo dejiyey oo si jumlo ah loo soo dejiyey ila asamaa'i dunya kadibna isagoo mufaraqa halkaa laga soo dejiyey hudan linnaas qur'aanka waxaa la soo dejiyey hudan xaaluu yahay haadiyan mid hanuuninaya linnaasi dadka hanuuninaya xaaluu yahay ayaa la soo dejiyey waa xaal wa bayinaatin iyo aayado cadcad xaaluu yahay oo min alhudaa hanuun ah waalfurqaani mid xaqa iyo baatilka kala saaraya oo kala caddaynaya ah faman shahida minkum ashahra falyasumhu faman shahida ku kastoo negaadoo xaadir noqda minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ashahra ay fi shahri bisha gudaheeda mid neg oo cawaarid ka maran ahaaday yacni xaddu takliifna ku sugan falyasumhu ha soomo bisha waman kaana ku kastoo ahaaday mariidan mid buka ahaaday aw calaa safarin ama mid socdaal ku sugan oo safara ahaaday sadcaal ama socdaal kolba saad u taqaan fa ciddatun min ayaamin ukhar ay fa afdara dabeedna afuraa faciddatun ay fa calayhi korkiisa waxaa saaran ciddatun ay siyaamu ciddatin tiro inuu soomo ayaa saaran tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo ukhara kale oo yacni markaa qadarkii la afuray yacni markaa la qadar ah yuriidu allaahu bikum alyusr yuriidu allaahu ilaahay wuxuu idinla doonayaa bikum idinka alyusra fudayd iyo sahlanaansha ayuu idinla rabaa walaa yuriidu bikum ilaahay idinlama doonayo alcusra adayg yacni idinlama doonaayo laakiin sahlanaansho iyo fudayd ayuu ilaahay idinla rabaa iyo axkaamta inuu idiin sahlo o idiin khafiifiyo oo idiin fudaydiyo walitukmilu lciddata iyo si aad tirada u dhammaystirtaan yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ayay culammadu waxay yidhaheen waxay ka dhigan tahay yacni laam bayaan la geline fii macna tacliili bay ka dhigan tahay kaannahu in la yidhi yacni ilaahay soonkuu idinku faral yeelay yacni markaa doonisuu fudayd idinla doonayo daraaddeed ayuu soonka idinku faral yeelay welitukmil cidda iyo si aa ciddada u dhammaystirtaan yacni tiradii laydinku waajibiyey soonkeeda si aa u dhammaystirtaan oo u kaamil yeeshaan oo qadarkii laydin faray oo bisha ramadaan ah aa u wada soontaan walitukabiru allaha iyo si allah u weynaysaan oo allah ugu takbiirataan calaa maa hadaakum ay xaamidiina xaal aa mahadinaysaan ilaahay baa takbiiranaysaan calaa maa hadaakum yacnii hanuuninta uu ilaahay idin hanuuniyey ay ilaahay ku mahadinaysaan oo xaamidiina la qadaroo la xaaleeyo ayna noqonayso wixii ilaahay lagu mahadinaaye ee looga mahadnaqaaye macnuhu dhacaayo ama weji labaad walitukabbiru allaha yasi si allah u weynaysaan calaa maa hadaakum ay lihidaayatihi lakum yacnii hanuunintiisa ilaahay idin hanuuniyey daraaddeed si ay ilaahay u weynaysaan oo calaada la yidhaahdo tacliil baa loo jeeda walacallakum tashkuruun iyo aa u shukri noqdaan oo ilaahay ugu shukridaan aayadahani waxay ku saabsan yihiin soonkay ku saabsan yihiin soonka ilaahay waa faral yeelay oo bisha ramadaan in la soomo ayuu ilaahay faral yeelay soonkuna wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamka ee shanta a ah buu ka mid yahay buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu allah wa iqaami alsalaati wa iitaa'i azakaati wa sawmi ramadaana wa xaji ilbeyt marka soonka ramadaan wuxuu ka mid yahay min arkaan alislaami alkhamsa arkaanta islaamka ee shanta ah ee islaamnimada lagu bineeyey ayuu ka mid yahay soonka ramadaan faral weeye qur-aanka waa lagu faral yeelay sunnada nebigana sala allahu alayh wasalam waa lagu faral yeelay oo qur-aanka iyo sunnaduba daliil bay u yihiin waxaa kaloo u daliila ijmaaca muslimiintu ay ku kulansan yihiin oo ku ijmaacsan yihiinna daliil saddexaad buu u yahay oo muslimiintoo dhan baa isku waafaqsan soonka ramadaan inuu faral yahay ijmaacuna waa xuja sharciya xujo sharciya wey allah mu'miniinta wuxuu ugu yeedhay magaca iimaanka yaa ayuha aladiina aamanuu magaca iimaanku ilaahay ugu yeedhay yaa ayuha aladiina aamanuuna qur'aanka waxay ku timi sagaal iyo siddeetan goor ayay ku timi sagaal iyo siddeetankaa goor ay ku timi ama amar ama nahyi baa ka dambeeya ama sariix ah ama waxa weeye yacni aan sariix ahayn macno amar ama macno nahyi laga fahmaayo badiba wuxuu u badan yahay amarka ama nahyigu inuu sariix yahay wakhtiyada qaarkoodna yaa ayuha aladiina aamanuu waxa ka dambeeya wuxuu noqdaa wax macno amar leh ama macno nahyi leh oo amar ama nahyi laga fahmi karo inuu la macno yahay laakiin aanu sariix ahayn waatuu cabdullahi bn mascuud uu yidhi idaa samicta allaha yaquulu yaa ayuha aladiina aamanuu fa samcak haddaad maqasho allah oo odhanaayo yaa ayuha aladiina aamanuu dhegtaada raariciyo dhega nuugso yacnii si fiican u dhegayso fa innahu khayrun tuumaru bihi aw sharun tunhaa canhu waayo ama khayr baa lagu amrayaa oo amar baa daba yaalla khayr lagu amraayo ama shar baa lagaa reebaya ama lagaaga digayaa marka kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum amarku sariix ma aha laakiin wuxuu leeyahay macna alamri oo shayga la faral yeelay macnihiisu wuxuu noqonayaa la kaalay oo sameeya sameeyuu noqonaya marka macna alamri ayuu leeyahay laakiin amarkii sariixa ahaa ma aha allah wuxuu inoo sheegayaa soonka ramadaan ilaahay inuu faral yeelay ramadaan marka dambaa la tilmaamaya shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan inay maalmahaasi markaa ay yihiin maalmo yacni bishaasa yacni halkaasaa laga qaadanayaa nusuusta kale iyo axaadiista kalena waa sheegto axaadiista sixaaxa ah ayaa caddaysay marka kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum soon baa laydinku faral yeelay sida ummadihii horeba soon loogu faral yeelay qadarka lagu faral yeelay iyo sida loo soomaayo iyo tirada maaha inay iswaafaqsanaayeen oo inta innaga laynagu faral yeelay tamaaman inay ummadaha horena lagu faral yeelay muraadku ma aha laakiin waa tashbiihu fardin bifardin laa tashbiihu mafruudin bimafruud labada markaa la faral yeelay la ysku shabihi maayo waxaa dhici karta inay kala badnaayeen yacni farqina u dhaxeeyey laakiin waxaa laga tilmaamayaa faral yeelista soon laynagu faral yeelay faral yeelistaa faral yeelis la mida baa ummadihii horena soon lagu faral yeelay cadadkoodu intuu doonaba ha ahaadee bishay doontana ha ahaatee wakhtigay doontana ha ahaatee faa'iidada ku jirta maxay tahay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum ahlucilmigu waxay yidhahdeen faa'iidada ku jirtaa waxa weeye waa si aynoogu fududaato aynu ogaano arrin aynu la gaarnahay inaynay ahayn in soon laynagu faral yeelay oo marka la ogaado ummadihii horeba soon inuu ku faral ahaa way inoo sahlanaanaysaa waayo waxa lagula wadaago wuu kaa khafiifayaa haddii shay la yidhaahdo adiga keliyaa laguu faral yeelay ama idinka keliyaa laydinku faral yeelay culays baa laga yaabaa in la dareemo laakiin haddii la yidhahdo ummadaha dhammaantood soon waa lagu faral yeelay idinkana markaa saasaa soon laydinku faral yeelay yacni waxa weeye mashaqadii haddii lagula wadaago oo dhibaatadii ay tahay mid lagula wadaagayo way kuu sahlanaanaysaa waa kuu khafiifaysaa waaba ta markaa adduunyaba la yaqaano ila nooc mashaqaa baa ku sugane idaa cammat ilmusiibatu haanat yacni musiibadu hadday caam noqoto way fududaataa yacni marka iyadoo yacni markaa soonka la farl yeelay musiibo aanu ahayn laakiin waxaynu ka tilmaamaynaa un xagga mashaqada yacni markaa mashaqadii haddii lagula wadaago waxay noqonaysaa mid waxa weeye kuu sahlanaanaysa wuxuu allah inoo sheegay eh, xikmada ku jirta soon ilaynagu faral yeelo xikamka looga jeedo waxaa ka mid mida ah in taqwa inoo xasisho lacallakum tattaquun si allah uga baqataan oo macaasidiisa isaga ilaalisaan oo mukhaalafadiiyo cisyaanka ay isaga dhowrtaan oo isaga ilaalisaan attaqwa min alwiqaaya wey marka yacni soonkii yacni shahwadii buu jebinayaa markuu shahwadii jabiyana waxaa dhici karta naftu macaasidii waxyaalahaas inaynay markaysaga markaa ku kicin ayaa markaa dhici karta uu ka daciifto yacni taqwadiina marka ay u xasisho iimaankiisii kordho wahaakada qadarka laydinku faral yeelay waa maalmo la tiriyey ayaama macduudaad ma badna inay yar yihiin baa laynoo tilmaamay haddana waxaa laynoo sheegayaa ciddii markaa xanuunsanaysaa ama socdaala oo safara inay ruqso helayso ay ku afurto faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar marka waxa weeye waa fudaydinta shareecada laynoo fudaydiyey iyadoo ay wada saaran tahayba shareecadu ina addiina yusrun walan yushaadda diina axadun ilaa halaba ayaa haddana yacni markaa takfiifaad badan oo kale ay jiraan oo rukhas u jira oo axkaamtii sharciga ahayd cidday ku adkaanayso dadka qaarkood hadday ku cuslaato laga khafiifinaya waxyaalaha ruqaska sababana waxaa ka mid a xanuunka iyo safarka ka a faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar marka ruuxii markaa musaafir ahaay oo socdaal ahaa ama waxaweeye bukay soonkiina marka uu dhibaayey waxa uu markaa samaynayaa maalmaha waa afurayaa maalmo kale ayuu beddelkooda qallaynayaa maalmo kale ayuu markaa qallaynayaa waxaana jamaahiirta culammadu yidhaahdeen waa haddii maradkaasi marka uu yahay mid mashaqa marka ay ku jirto soonka lagu soomaayo hadduu marad yaroo iska khafiifa uu yahay oo aan markaysaga markaa dhib aanu soonku ku lahayn xaalka caynkaasa loo afuri maayo bay yidhaahdeen jamaahiirta culammadu saasay mareen waxay yidhaahdeen waa marad markaysaga mashaqa ku jirto oo soonka markaysaa markaa la soomaayo haddii lagu soomo qofkii ku dhibaatoonayo jumhuurka culammadu sidaas yadaa bay markaa yidhaahdeen safarkuna waxay ku qaydeen jumhuurka culammadu inuu safarku dheer yahay oo masaafadiisu ay tahay mid dheer badanka culammaduna waxay yidhaahdeen laba marxalo waa inuu gaadhaa ayay markaa yidhaahdeen oo lix iyo toban markaa farsakh waa inuu markaysa markaa gaadhayaa ayay markaa waxay yidhaahdeen wuxuu noqonayaa markaa dhowr iyo siddeetan kilomitr meelahaas ayuu markaysa waxa noqonaya yani marka waana sida markaa shaaficiyadii iyo xanaabiladu marka ay qabaan xanafiyadu waaba ka sii badiyaan oo saddex marxalo iyagu gaadhsiiyaan saddex marxalo ayay gaadhsiiyaan safarka lagu afuri karo inkastoo daa'ifo culammada ka mida ay yidhaahdeen mutlaqu safar baa lagu afuri karaa ay markaa yidhaahdeen oo itlaaqa aayadda ay qaateen itlaaqa aayadda ay qaateen saxaabada qaarkoodna sidaa waa laga soo wariyey sida qowlka kaleba looga soo wariyey faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar maalmaha kale la qallaynayaa shardi ma aha sida saxiixa ah in tataabuc lagu sameeyo ay sidii soonka ay sanka isugu hayeen ramadaanta marka la soomayay inay xidhiidh noqdaan ee iyagoo isku xigaa oo isku xidhiidhsan iyo iyagoo kala tagan mid walba waa lagu qallayn karaa waayo allah ma qaydino wuxuu ihi faciddatu min ayaamin ukhar tataabuc lama shardin hadday laasim noqon lahayd in markaa maalmaha soonka ramadaan lagu qallaynayaa inay xidhiidh noqdaan sidii soonka ramadaan xidhiidh u ahaa waa la caddayn lahaa marba haddaan markaa taa la caddayn oo aan lagu xadidin waxaa laga qaadanayaa in markaa labada mid walba lagu soomi karo yani bitataabuc iyo bitafriiq mid walba waana sida saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam bacdi ka midi ku tageen a'immada markaa in badan oo ka midina ay doorteen wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin kuwii soonka kari karaayey ee dabeedna markaa afuray waxa saaran miskiin inuu quudiyo maalin kastaba taasoo beddel ah markaa soonkii ramadaan bedelka ah xukunkaasi wuxuu ahaan jiray markii hore yacni mid markaa sidaa loo sharciyey yuu ahaan jiray sida axaadiista qaarkoodba ku soo aroortay oo waxa weeye xadiiska salamat ibnul akwac uu soo wariyey iyo saxaabo kaleba ay soo wariyeen marka uu sheegaayo oo salamat ibnul akwac waxau yidhi xadiiska saxiixa ee bukhaari saxiixa ku soo wariyey lama nasalat wa cala aladiina yutiiquunahu kana man araada an yuftira yaftadii xata nasalat alaayatu alatii bacdaha fanasakhatha saxaabiga salamat bnuakwac waxa uu yidhi markay soo degtay wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin wuxuu ahaan jiray kii doona inuu afuraa mid afure ayuu ahaan jiray oo fidyo bixiya oo raashin bixiya hadda waa kii kari karaayey khiyaar waxaa loo lahaa markaa hore yacnii ruuxu hadduu doonana inuu soomo hadduu doonana intuu afuro inuu miskiin markaa maalintii ramadaan bedelkeeda soonku soomi lahaa miskiin uu quudiyo oo miskiin wuxuu markaa maalin cuno uu siiyo bixiyo sidaasay ahaan jirto aayaddaa sidaasaa laga fahmo oo loogu camalfari jiray xataa nasalat alaayatu alatii bacdaha ilaa ay soo degtay aayadda ka dambaysa oo fanasakhathaa nasakhathaa ay nasakhday aayadda ka dambaysana waxaa loo jeedaa mawdica faman shahida minkum ashahra falyasumhu oo halkan marka waxa weeye khiyaar lama siin waxaa la kii kastee markaa xaadira ee nagaada isagoo bimacnaa ka maran mawaanic waa inuu markaas soomaa isha ramadaan hadduu marka uu yahay markaa mid xaadiroo jooga oo xaddu takliifna ku sugan yacni falyasumhu ha soomo markaa dabeedna aayaddaas ayaa nasakday xukunkii hore xukunkii hore ee markaa khiyaarkiiyo doorashada loo lahaa inuu markaa ama la soomo ama in la afuro oo miskiin la quudiyo waxay wuxuu noqday xukun mansuukha buu noqday qofkii kari karaayay soonka nisbadiisa waa la nasakhay xukunka laakiin muxuu u baaqi noqday xukunkaasi wuxuu u baaqi noqday uun ciddii soonka aan kari karaynin ciddaan soonka kari karayn waayo waa odaygii gaboobay ee aan soomi karaynin islaantii gabowday ee aan soomi karaynin ruuxii markaa mariidkaaha ee isaguna xanuunsanayey ee aan rajaynayn inuu dib ka soomi karo oo xanuunka laba nooc u qaybsama xanuun la rajaynaayo qofku inuu ka ladnaado kaasi waa ka aayadda hore ku saabsan tahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar kaa bukee la yidhi maalmo kale ha qalleeyo waa kii isagu u badinaayo filayey inuu xanuunkan ka ladnaan doono ka bogsan doono oo marad musminoo joogti'ii ma hayo xanuun sida badan laga bogsado ayaa haya wuxuu rajaynayaa markaa inuu ka ladnaado ayuu rajaynayaa kaasi waxa weeye waa sugayaa raashin bixin maayo wuxuu sugayaa wakhtigu ladnaado wakhtigaasaanu qallaynayaa waxaa jira almarad almusmin wax la yidhaahdo waa xanuun joogto oo daa'ima xanuunkaa qofkaasi kama soomi karo mana rajaynaayo sida danniga qaalibkii yahay inuu dib ka awoodi doonana ma rajaynayo waxay u badan tahay inaanu markaa waxa weeye dibna ka awoodi karin kaasi isagu wuxuu noqonayaa inuu markaa isagu raashin bixiyo maalin walba miskiin buu quudinayaa wuxuu la mid yahay odaygii gaboobay iyo islaantii gabowday ee aan soomi karaynin mar haddii gabow daraaddii ay u soomi kari waayeen lama rajaynaayo dib inay ka awoodaan oo xoog u soo kordhi maayo wax ka dhaca mooyaane wax u soo kordhayaa ma jiro kan maradka musminkaee xanuunka joogtada ah isaguna qabaana isaguna waa saas si la eg masalan dadka macaanka qabaa waxay u qaybsamaan qaar soomi kara oo iyagoo macaankii qabay suumi karaan kuwaas waa soomayaan qaarna macaanka marka ay qabaan daraaddii kama soomi karaan oo saacado yar kama qadi karo cunto waxaa dhici karta afartii saacadoodba ama wax la mida inuu u baahan yahay inuu wax cuno haddii kale macaanku inuu dhaco halis uu galo ayuu ku dhow yahay yacni qaabka noocaasana yacni xaalad gaara maahe mar walba sidaasuu yahay waa kii maradka musminka ahaa xanuunnada khatartaa dadka qabe aan iyaguna soomi karin ee la yidhaahdo sida badan lagama bogsadana noocaasoo kale weeye marka kuwaasi waxay noqonayaan iyagu yani fidyatun tacaamu miskiin yacni markaa raashin buu bixinayaa maalin walba miskiin buu quudinayaa maalin walba miskiin ayuu markaa quudinayaa badanka culammadu waxay yidhahdeen wuxuu bixinayaa raashin qeerin buu bixinayaa raashin qeedhin ama ceerin ayuu markaa bixinayaa qadarka caynkaas qadarka raashinka uu bixinayana waxay markaa yidhaahdaan ahlucilmiga qaarkood yacni muddu waa inuu noqdaa yacni dhegle iyo wax yar ayuu noqonayaa mudku ilaa lix boqoloo garaam meelahaas ayuu taqdiir ahaan markaa noqonaya naxwa haada ayuu markaa noqonaya culamada qaarkoodna waxay dhahan maya nisfu saac buu bixinaya nisfu saacuna waa laba mud weeye labada mudna waa kiilo iyo in yar weeye saxaabadana sida iyo sidaba waa laga soo wariyo yacni mid walba saxaabada qaarkood baa sheega oo asxaabta qaarkoodna waxay yidhaahdeen wuxuu bixinayaa nisfu saac qaarkoodna waxay yidhahdeen wuxuu bixinayaa mud buu bixinayaa yacni waxaa sii fiican sida markaa dee badan baa sii fiican aayaddu laakiin waa mutlaqo sida iyo sidaba waa ku rumoobi karaysay sida iyo sidaba waa ku rumoobi karaysay yacni xadiiskii xajka ku saabsanana wuxuu tilmaamayey yacni likulli miskiin nisfu saac laakiin baab kalu ku saabsanaa culamada qaarkoodse waa uga qiyaasteen waa yahay waxaa kaloo bannaan bay culammada qaarkood yidhaahdeen in raashin bisil la bixiyo oo bimacnaa la quudiyo waana sida anas ibnu maalik markuu gaboobay ee soonka awoodi kari waayey sanad buu markaa soonkii awoodi kari waayey wuxuu sameeyey casuumad buu sameeyey soddon miskiinna waa u yeedhay calooshooduu u dhergiyey anas ibnu maalik anas ibnu maalik nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ugu duceeyey cimrigiisa in ilaahay dheereeyo oo ashyaadii loogu duceeyey ka mid tahay oo waxa weeye allahuma aksir maalahu wa waladahu yacni ilaahaw ubadkiisa badi xoolihiisana farabadi wa atil xayaatahu noloshiisana dheeree laakiin qadarka wa atil xayaatahu saxiixyada kuma sugna labada saxiix laakiin bukhaari baa adabulmufradka ku soo wariyey ziyaadadaas sheekh albaanina waa taxsiiniyey marka cimrigiisii waa dheeraaday tarantiisii waa farabadatay xoolihiisina waa farabateen xoolihiisina waa farabateen waa barakada ducada nebiga sala allahu alayh wasalam saas aawadeed wuxuu yidhi idinka beertiinnu waxay dhashaa markaysagaa sanadkii hal mar aniga laakiin laba goor bay dhashaa buu yidhi laba xilli ayay aniga dhashaa buu yidhi waa barakadii ducada nebiga sala allahu alayh wasalam marka wuxuu sameeyey inuu marka raashin intuu sameeyey casuumad inuu calooshooda u dhergiyey yacni saas yadaa buu markaa sameeyey sidaas ayuu markaa sameeyey marka taasna adigu calaa kulli xaal haddii qofka calooshiisa loo dhergiyana waa ku ansaxaysaa laakiin qofka waxaa labada u fiican yani raashinka qaydhin in la siiyo ayaa u fiican waayo wuu kala dhiganayaa oo waxa weeye waxaa dhici karta yacni hal waqti wax ka badan inuu cuno ayaa suurtoobi kartoo qaybqaybsado laakiin haddii uu raashin bisil noqdo calooshiisaasi waxay u qaado mooyaane dee wax kaloo markaysa markaa uga dhigmayo uga yaallaa ma jiro yacni yaday ku ansaxayso ta kale haddana waxaa sii fiican in markaa yani raashinka qaydhin la siiyo ayaa sii fiican cabdullaahi bnu cabaas waxaa laga sheegay aayaddani waa mansuukho haddana waxaa laga sheegay inuu u deliishaday aayadda odayga gaboobay iyo islaanta gabowday iyo alxaamil waalmurdic qofka dumar ee uurka leh iyo qofka dumar ee ilmaha jaqsiinaysaa hadday soomi kari waayaan intuba in aayaddan loo deliishanaayo wa cala aladiina yutiiqunahu fidyatun tacaamu miskiin marka aayaddu waa mansuukha iyo waa mansuukho ma aha labadaba waa laga hayaa culammada qaarkood waxay moodeen inay tanaaqud tahay oo labadiisa hadal ay iska hor imanayaan laakiin bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen way iswaafiqi karaan labadiisa hadalo yacni markuu leeyahay waa mansuukha markuu leeyahay wuxuu u jeedaa yacni aayadda waa makhsuuso oo waa la khasisay waayo saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam erayga naskhi waxay u isticmaali jireen macno ka guda ballaaran macnaha muta'akhiriinta usuuliyiintu u isticmaalaan oo ah rafculxukmiga yacni marka macno ka guda ballaaran bay u isticmaali jireen yacni bedelaad kasta oo naska wax laga bedelo haddii haddii cumuumkiisa wax laga reebo ama itlaaqiisa la qaydo ama xukunkiisaba la rafciyo ama shardi lagu xidho kullu daalika naskhi bay ku itlaaqi jireen waxay odhan jireen waa la nasakhay iyagoo ujeeda mar waa la qayday iyagoo ujeeda mar waa la khasisay iyagoo u jeeda mar xukunkeedaa la rafciyey yani marka kullu dalika waa u isticmaali jireen marka wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin waxay leedahay mafhuum iyo iyo manduuq bay markaa leedahay manduuqeeda markaan laa la qadarin waxay noqonaysaa kuwa soonka kari karaaya waxa saaran fidyatun طacaamu miskiin oo soonku laazim kuma ahe hadday afuraan raashin bay bixinayaan dee haddii kuwii marka waxa weeye soonka kari karaayay sidaa la yidhi kuwaan soonka kari karaynin calaa sabiili awlaa inay iyaga ugu sugnaanayso inay raashin ku kaaftoomi karaan waa calaa sabiili awlaa walaxra waxay noqonaysaa mafhuumkii ayuu noqonayaa yani markaa mafhuumkii mafhuum muwaafaqaha ayuu markaa noqonayaa haddii la qadaro laada la qadarana iyada markaysaga waxay noqonaysaaba mawduuca kale inay manduuqu ku saabsan yahay oo laadu waa dhacdaa mar in hadalka laga xadfo oo marka muqadaro ay tahay waana dhacdaa mar in hadalka lagu sheego laadaa oo haddana ay tahay masiida litawkiid tawkiid loo ziyaadinayo labada mid walba waa dhacda lianlaa yaclama ahlulkitaabi munfasirka ayaa inoo keeni doonabe yacni marka waxaa loo jeedaa yacni liyaclama ahlulkitaab aayadda suurat lxadiid ay ku dhammaato laaduyaday joogto ayaa haddana waxay tahay masiida litawkiid tawkiid baa loo ziyaadiyey ee marka waxaweye macnihii khaaska ahaa ee nafyiga ahaa faa'iidayn mayso yacni markaa sidaa lagu socdo oo la yidhaahdo cala aladiina yutiiquunahu ay laa yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin waxay noqonaysaa mantuuqeeduba inuu ku saabsan yahay kuwa aan soonka awoodi karaynin ama ha u awoodi kari waayo gabow daraaddii ama ha u awoodi kari waayo xanuun joogtaa ama ha u awoodi kari waayo sababo kalebe yacni markaa taa in laga tilmaamaayo haddaba marka alxaamil waalmurdic waxay markaa fatwoodeen cabdullaahi bnu cabbaas iyo cabdullaahi bnu cumar qofka dumare uurka leh iyo qofka dumare ilmaha jaqsinaysaa markay soonka kari kari waayaan naftooda iyo ilmahaba ay u baqaan ama ilmaha ay u baqaan yacni xaalka caynkaasa inay afurayaan inay xaaladda afurayaanna waa la ysla ogol yahay waayo naftooda haddii markaysaga ay u baqaan oo danni qaaliba ay u badiyaan dee waxa weeye in marka dhibaato weyn oo ay marka khatara ay haleelayso amaba ilmuhu soo duulaayo ila gaajada marka ilmuhu gaajoodaa wuxuu sababaa dhiciska waa sababaa ilmihii inuu soo dhaco qoonmo waxyaalaha sababay ka mid tahay gaajadu gaajadu waxyaalaha sababa ayay marka ka mid tahay marka hore ilmuhu wax alle wuxuu u baahan yahay hooyada ayuu ka qaadanayaa yacni marka hadday tahay marka waxawe macaadinta iyo hadday faytamiinada tahay iyo hadday marka waxaweyan yani markaa wax alle wuxuu u baahan yahay oo dhan hadday borotiin tahay iyo hadday dux tahay iyo hadday kheyrkeed tahay wax alle wuxuu u baahan yahay hooyadu ka goosanaya ama hooyadu waxa cunto ama yayna cunin saas aawadeed hooyadu waxay u baahan tahay wakhtiga marka ay uurka leedahay ama ilmaha ay jaqsinayso qofka caadiga intuu u baahan yahay wax ka badan bay u baahan tahay hadii kale waxa weeye nafteeda dhibaato badan baa soo gaadhaysa dhibaato badan ayaa nafteeda soo gaadhaysa ilmuhu lafaheedu xordanaya xorshoosh bay noqonayaan lafaheedu iyo cidaam baa ku dhacaaya yacni dhiig la'aan baa ku dhacaysa birta dhiiggaa daciifaysa yacni faytamiinaadkeedaa daciifaya sidaas aawadeed qofka caadigu wuxuu u baahan yahay wax ka badan bay u baahan tahay labadaa xaal markay waxaweeye uurka leedahay iyo marka ilmaha jaqsiinayso yacni marka waxa weeye xaaladda weliba uurka ay leedahay bay sii khatarsan yahay waayo jidhkeedii ku jiraa markan kale waxaweye naasahan waxba ugu soo dhacayn yacni waa tay ay dadku yidhahdaan candhow waa calool afkeed waa tay yidhaahdaan yani caloosha wixii galunbaa ku soo dhacaya markaysa waxa naasaha ku soo dhacaya haddii wax badan ay cunto ama wax fiican ay cunto dee waxaweeye markaysa markaa caano fiican baa ilmaha ugu soo dhacaya haddii markaa wax caynkaasa ayna cuninna dee waxa weeye waxba markaa ilmihii kama helayo markaa naasihii kama helaayo marka waxa weeye xaaladda yacni markaa ay daciifto wuxuu sababayaa marka dambe ijhaad buu halis u yahay inuu ilmahaasi markaysaga qoonmo ama soo duulo ayuu markaa halis u yahay marka sidaas aawadeed ilmahan dee inay dishaa ama dhibaataysaa uma bannaana waa ilmo macsuum ah oo dhiiggiisu dhowran yaho sharcigu dhowray weeyi waana ku dambaabaysaa xaaladda noocaasa iyadoo soonku dhibaataynaayo oo ilmihii u sababaayo inuu qoonmo amaba soo duulo inay soontaa uma bannaana yajibu calayha aliftaar inay afurtaa ku waajibaysa inay afurto ayaa ku waajibaysaa si ilmahana ay u badbaadiso yaa qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilm waa khasaareen buu ilaahay yidhi kuwa ubadkooda laynaya oo aqoon darrada ku dilaaya dee markuu dhasho dabadeed haddii la dilo iyo markuu uurka ku jire uu nool yahay ee noololigasho dabadeed haddii la dilo mid walba ilmihii in la dilay noqonayso wala taqtuluu awlaadakum baa ilaahay yidhi ubadkiinna hadilina ha dilina marka xaaladda noocaasa iftaarkii wuxuu noqonayaa inuu ku waajibaayo laakiin markay soomi karayso iyadoo yacni uur leh hadday ka soomi karto oo aanay dhib ku keenayn ama iyadoo shaqsiinaysa hadday soomi karto waa inay markaa xaaladda noocaasa soontaa soonku ka dhici maayo laakiin marka waxaweye haalibu danniga marka le hadday u baqdo baqitaankaas waxaa laga eegayaa halabatu danniga danniga haalibkaa laga eegaya maaha mujaradu tawahum hadduu khawfku yahay mujaradu tawahum la ismoodsiinaayo hadduu yahay ictibaar male laakiin hadduu yahay marka mid khalabatu danni ku dhisan hadduu marka uu yahay oo amaaraadkiisii markaa la arkay amaba dhakhaatiirtu ay yidhahdeen ma soomi karayo yani marka qofkani ma soomi karo waa in marka xaaladda noocaasa ay afurtaa marka haddaba waxaa ku waajibayay culamadu isku khilaafeen marka cabdullaahi bnu cabbaas iyo cabdullaahi bnu cumar waxay fatwoodeen yacni fidyay bixinayaan oo raashin waa inay markaa bixiyaan madaahibta badankooduna waxay yidhahdeen waa inay qalleeyaan culammada qaarkoodna waxay ku dareen oo bacdulmadaahib ay qabaan haddii nafteeda iyo ilmaha ay u wada baqdo ama nafteeda u baqdo xaalka caynkaasa qallo keliya saaran waa sida markaa xanaabilada iyo shaaficiyaduba ay qabaan laakiin haddii waxa weeye ilmaha keliya ay u baqdo qadaa iyo fidyo waa inay isku dartaa oo qallaysaa maalmaha ay afurtay ee ilmaha dartii ay u afurtayna waa inay qallaysaa marlabaadkana waa inay raashinna bixisaa oo miskiinna ay quudisaa madaahibtu markay qowlkaas ku tageen sida labadaa madhabood oo kale waxay markaa leeyihiin waxaanu ka qaadannay inay markaa waxaweeye qallaynayso iyo inay markaa waxae fidyo bixinayso marka waxa weeye qof kale dartii ay u afurtay waa inay fidyo bixisaa oo fidyo raacisaa qallihii qallihiina waxa weye waa saaran yahay waayo dee mariidkii wakhti kale awoodi karaaye soonkii kama darna sidaas aawoodee waa inay qallaysaa bay yidhahdeen ariib waxaa culammada qaarkood inay yidhaahdeen inay fidyo bixinayso waxaanu ka qaadannay asarka cabdullaahi ibni cumar iyo cabdullaahi ibni cabbaas inay qallaynaysana dee adilada caamkaa baanu ka daliishanaynaa iyo qawaacidda guud cabdullaahi ibni cumar iyo cabdullaahi ibnu cabbaasna umay bambixin oo taa kamay hadlin wayna u bambixeenoo waa ka hadleen yacni oo waxay yidhaahdeen markaysa markaa qalla kuma saarree fidya ku saaran calayki alfidyatu walaysa calayki alqadaa yacni waxa weeyaan aasaarta ka asaxday waxay yidhaahdeen eh, fidya ku saarane qalla kuma saara anti bimanzilati aladiina laa yudiiquun cabdullahi bnu cabbaas wuxuu yidhi ama cabdullaahi bnu cumar waxaad la mid tahay kuwii aan awoodayn baad markaysaga la mansilo tahay yacani la xukum noqonaysaa ayaad la xukum noqonaysaa marka waxa weeye yacni fidya ayaa ku saarane qalla kuma saara aasaarta sidaa ku soo aroortay aasaar mutacadida ka timi cabdullaahi bnu cumar iyo cabdullahi bnu cabbaas aasaartaasina asaanid saxiixay ku soo aroortay daara qudni waa saxiixiyey culamo kalena waa saxiixiyeen sheekh albaani laftiisuna waa saxiixiyey waa aahaar saxiixa weeyey weliba culammadu waxay sheegeen bacdu ahli cilmi laa yuclamu lahumaa mukhaalifun min asaxaaba cid saxaabada nebiga ka mida oo khilaaftay lama hayo yani labadaas saxaabi siday fatwoodeen qowl saxaabi oo kaloo ka duwan oo khilaafsan lama hayo noocaasoo kalena waxa uu noqonayaa xuja sharciya oo haddii saxaabada qaarkood masale fatwoodaan masaladaasina ka caanbaxdo cid saxaabada ka oo ku khilaaftayna aan lahaynin waxay noqonaysaa xuja sharciyay markaa noqonaysaa cala kulli xaal masaladaasi waxa way masale qawiya weeye waa masale xoog le weeyaan wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin faman taطawaca khayran fahuwa khayru lah waa qofkii ka ziyaadiyey oo ka sii badiyey intii lagu laasimiyey inuu bixiyo ayuu wax ka badan sii bixiyey miskiin baa la yidhi quudi maalin kastaba markaasuu laba miskiin quudiyey ama saddex miskiin quudiyey waa tatawuc ziyaada ah waa u khayr badan tahay wa an tasuumuu khayrun lakum yacni soonka ayaa idinka khayr badan inaa markaa waxa weeye afurtaan oo fidya ah bixisaan idinkoo kari karaaya soonkii waa xaaladii hore ay u bannaanayd inay labada kala doortaan inay labada ay kala doortaan ay u bannaanayd tafdiil marka loo fasiraayo yacni waxay noqonaysaa sidaas allah wuxuu inoo sheegaya bisha ramadaan in la soo dejiyey gudaheeda qur-aanka la soo dejiyey bisha ramadaan baa qur-aanka gudaheeda la soo dejiyeyna waxaa loo jeedaa tanziilka qur-aanka la soo dejinayaa laba nooc ahaa in jumlo loo soo dejiyo min allawxi almaxfuud ila asamaa'i addunya maxfuudka laga soo dejiyo samaa dunyaha loo soo dejiyo isagoo duuduuban oo jumlo oo dhammaystiran kadibna samaa'u dunyaha laga soo dejiyo isagoo mufaraqa suurad suurad iyo aayado iyo aayado aayad iyo bacdu aayatin loo soo dejiyo aahaarta laga soo wariyey cabdullaahi bnu cabbaas waxay tilmaamaysaa inuu yidhi ilaahay qur'aanka wuxuu u soo dejiyey si jumla ayuu usoo dejiyey ilaa beyt ilcizi oo min samaa'i dunya ayuu ku soo dejiyey halkaasuu isagoo munajama oo mufaraqa la soo dejiyey labaatan sano muddo ah wuxuu ujeedaa saddex iyo labaatankii sano ee nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigiiyo rasuulka ahaa labaatankanuu sheegay wuxuuna ka tilmaamayaa uga jeedaa qadarkii markaa dheeraadka ahaa ee markaysaga darxul kasri sidii carabtu marka ay usluubkii ay isticmaali jireen oo tirada buuraha inay sheegaan sidaasuu markaa labaatanka sano u sheegay marka ma diidana in markaa saddex iyo labaatan sano muddo ah qur-aanku inuu soo degaayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacni lagu soo dejinay aahaarta caynkaa ku soo aroortay ee cabdullaahi bnu cabaas ka timi waa aahaar saxiixa cabdullaahi ibnu cabaas waa ka sugan tahay oo waa ka asaxday cid asxaabta nabiga sala allahu alayh wasalam ka mid oo ku khilaaftayna lama oga jamaahiiru ahlilcilmina sidaa cabdullaahi ibnu cabbaas uu sheegay ayay qaateen marka shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan qur'aankaa la soo dejiyey waxaa loo jeedaa si jumlo ah baa loo soo dejiyey ila samaai addunya waxaa la mid a ah aayadaha kale sheegaya inna anzalnaahu fii leylati alqadr qur'aanka waxaanu soo dejinnay habeen leylatulqadriya gudihii innaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka annagu qur'aanka waxaanu soo dejinno allah yidhi habeen la barakeeyey ayaanu soo dejinay gudihiisa habeenkaa la barakeeyeyna waa leylatulqadriga fii leylati mubaaraka iyo fii leylati alqadri waa isla habeen mid walbana ramadaan buu ka mid yahay waana habeen qurho leylatulqadriguunbaa leyla mubaarakana lagu itlaaqay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan way isfasirayaan aayadahaas aayadahaas way isfasirayaan qowl kale haddaba jiro culamada qaar ay mareen oo odhanaya unzila fiihi alqur'aan ay ibtudi'a inzaaluhu waxaa la bilaabay soo dejintiisa ayaa ramadaan la bilaabay habeen laylatulqadriyo gudihiina la bilaabay habeen la barakeeyey gudihiisa la bilaabay in la soo dejiyo waxyiga ah, aanku inuu nebiga ku soo degayo yacni marka habeenka leylatulqadrigaa lagu bilaabay marka biictibaar in lagu bilaabay baa loogu itlaaqay in la soo dejiyey culammada mucaasiriinta bacdi ka midi wejigaa xaggiisa ayay qowlkaa xaggiisa ayay doorteen iyagoo isyidhi macno faasidaa ka dhalan kara qowlka kale oo ay is yidhaahdeen waxaa ka laasimayaa inaan jibriil qur'aanka aanu allah ka maqlin saasaa ka laazimi karta inay isyidhaahdeen yidhaahdeen waa is qolyihii markaa waxa weeye odhanaaye lowxulmaxfuud baa lagu abuuray armaa qowlkoodii oo kale yacni markaa mas'aladu marka ay u ekaataa laakiin calaa kulli xaal yacni saxiix maaha saasiye sawaabku waxay tahay waa sida cabdullaahi bnu cabbaas uu sheegay wax macno faasidoo ka dhalanayaana ma jiro ismana diidayso inuu jibriil qur-aanka ka maqlay ilaahay iyo in soo dejintiisa marna laylatulqadri si jumlaha loogu soo dejiyey ila samaa'i dunya iyo inuu looxulmaxfuudka ku qorna iyo in markaa waxa weeye halkaa mufaraqan looga soo dejiyey samaa'u dunyaha iyo inuu ilaahay ka maqlay mid isdiidaysa ma aha iyo qur-aanka soo dejintiisu inay allah ka soo bilaabantay oo aayaadku aynoo sheegayaan yacni markaa tanziilu min araxmaan araxiim tanziilu min xakiimin xamiid tanziilu lkitaabi min allahi alcasiizi alxakiim mintuna ibtidaau lghaaya ay tahay marka calaa kulli xaal mid isdiidaysa ma aha yani waxa weeye jibriil qadar kastoo qur'aanka ka mida iyo suurad kasta iyo aayad kastoo qur'aanka ka mida ilaahay wuu ka maqlay yacni marka waxa weeye qadarkaas uu ilaahay u amray inuu nebiga ku dejiyo oo u gaadhsiiyo oo qalbigiisa markaa yacni u waxyoodo oo qalbiga nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dejiyo yacni marka ayuu markaa ku dejinayey oo marka waxa weeye yacni xagga allah uga keenay markaa labadu isma diidayaan yacni waxa weye weliba marka maadaama asarka yacni ibnu cabbaas u asaxay cid saxaabada ka mid oo ku khilaaftayna ayna jirinna wuxuu noqonayaa xuja sharciyuu noqonaya marka sawaabku waxa weye waa saas yadaa weeye marka waxa weye qur'aankuna waa munazzal waana hayru makhluuq waa mid la soo dejiyey waana hayru makhluuq oo lama abuurin soo dejintiisuna allah bay kasoo bilaabantay diidina mayso inuu luxul maxfuudka ku qoraa waayo allah dee qur-aanka marka uu ku hadli doono waa ogaa dabeedna marka waxa weye luxul maxfuudka waa kusii qoray yacni markii dambena waxa weeye jibriil waa u waxyooday jibriilna marka waxa weeye isagoo mufaraqa ayuu marka qur-aanka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku soo dejiyey laakiin ictibaarka maadaama jumle ahaan halkan la keenay oo samaa dunyaha lagu soo dejiyey yacni marba qadarka yacni markaa u waxyoonayo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka maqlaayo oo ilaahay uu sheegaayey oo akhrinaayey oo ilaahay kala kulmaayey yacni markaa maxfuudkii in laga soo dejiyey oo samaa-udunyaha loo soo dejiyey iyo inuu markaa allah ka maqlay laba isdiidaya saasaynay u ahayn faman shahida minkum ishaara falyasumhu shuhuudka waxaa loo jeedaa xuduurkii baa laga tilmaamayaa kii nagaado oo xaadir noqda yacni bisha ramadaan oo bimacnaa waxa weeye xaddu takliif ku sugan yacni ha soomo marka waxa weeye khiyaarkii la siinaayey dadka awoodi karaayo soonka inay soomaaliya inay afuraan oo raashin bixiyaan baa meesha laga saaray oo la yidhi haddaad mar kari kartaan yacni ilaaba ilaa waa inaad soontaan cid kari karin laakiin iyagu waxay noqonayaan waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar yacni kuwii marka aan aslanba kari karayna waxay noqonayaan iyagu raashin inay bixinayaan yacni alxaamil walmurdic baa xoogaa dee uun ishkaal lehe iyadana aasaarta saxaabadu ay sidaas yidhaahdeen aanay isku khilaafin ee khilaaf la soo naqlin ayaa markaysaga loo qaatay oo loo aqbalay in la ilxaaqiyo oo la haleeshiyo allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kutiba waxaa la faral yeelay ay furida calaykum korkiina waxaa lagu faral yeelay assiyaamu soonka kama kutiba cala aladiina min qablikum yacni kamaa kutiba cala aladiina min qablikum yacni faral yeelis la mida faral yeelistii ilaahay ku faral yeelay soon kuw idinka horreeyey ku faral yeelay faral yeelis la mida ayuu allah soonka idinku faral yeelay waa tashbiihu fardin bifardin cala aladiina min qablikum kuwii hortiin ahaaday oo min alumami ummada ah lacallakum tattaquun si ay isaga ilaalisaan almacaasiya isaga ilaalisaan yaksiru ashahwata alatii hiya mabda'uha yaksiru wuxuu jebinayaa ashahwata shahwada ayuu jebinayaa allatii taasoo hiya iyadu mabda'uhaa meesha macaasidu ka soo bilaabmaysa ah waatii xadiiskii sheegaayey ya macshar ashabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatasawaj yacnii ururkiinna dhallinyaradow ku kastoo idinka mida oo awoodi kara guur ha guursado waman lam yastatic fa calayhi bisawmi fa innahu lahu wijaa kii aan guurka awoodi karinna soonka ha laasimo waayo soonkaasaa shahwadiisii jabinaya oo dee oo kale uga dhigan dhufaan oo kale uga dhigan dadka qaarkood waxay yidhaahdeen markaanu soonno dee shahwadu waaba nagu sii badataa laakiin jawaabteedu waxay tahay ta markaa shahwada badinaysaa waxay tahay soonku markuu yar yahay oo maalmo yar yahay markaasuu marka ay noqonaysaa inuu markaa shahwadu badinayso waxa weye cuntada in la yaraysto oo dee hadduu qofku wixii dee markaa maalintii seega iyo wax ka badanba habeenkii uu isu daldalo oo maxaa afura maxaa casho ah maxaa yacni udhaxeeyo ah maxaa suxuur ah dee intii iyo in kaleba waa qalleeyey kaaska laga hadlaya maaha inuu tartiibiyo oo dee markaysa markaa waxaa khafiifiyaa la doonaya cuntadii oo markaysa markaa uu yareeyo soonkiina da uu farabadiyo soonka marka la farabadiyo oo la joogteeyo ama wax badan la soomo markaasaa qofkii markaysa noocan maa shaawadiisii dacfi ku yara dhacaya cuntadiina dee uu yaraysto cuntadiina dalaadala ya anu aad u farabadin yacni marka waxa weeye soonkana u farabadiyo in soonka la farabadinayna waxaa laga qaadanaya xadiiska fa calayhi bisawmi baa lahi soonka ha laasimo lama odhan dee maalin iyo laba ha soomo ee soonka ha laasimo bimacnaa in la badinaayo oo wax badan uu soomaayo baa laga qaadanaya ayaaman macduudaat nusiba bisiyaami waxaa lagu nasbiyey asiyaam baa lagu nasbiyey kutiba calaykum asiyaamu waxaa laydinku faral yeelay soon ayaaman maalmo aad soontaan ila waa masdero masderku waa camal falaa mm. aw bisuumuu ama ficil loo qadaro oo bisuumuu lagu nasbiyo muqadaran xaaluu yahay suumuuda mid la qadaray uu yahay macduudaatin maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey ay qalaa'ila yar waa jamcu qaliil qaliilatun qalaa'il maalmo yar aw mu'aqataatin ama la wakhtiyeeyey oo lagu wakhtiyeeyey bicadadin macluumin cadad la yaqaan lagu wakhtiyeey wa hiya ramadaan maalmaha yacni markaa la wakhtiyeeyo cadadka macluumka ahina waa ramadaan weeye kama sayaatii ramadaan weeye sa iman doona qalaaisha xagguu ka qaatay wuxuu ka qaatay tankiirka macduudaatin la tankiiriyey buu ka qaatay macduudaati in la nakireeyey ayuu ka qaato tankiirka siyaaqaa laga fahmaa marba waxa laga qaadanayo waxaana la yaqaanaa shayga haddii laha waa macduud inuu yar yahay shayga haddii la yidhaahdo cadad malena inuu fara badan yahay waji kale jamcu salaamaha jamcu jamculmu'anas saalimka ama jamcu aljamcu bilalifi wataa ilmasiidatayn jamaca alifkiiyo taada la ziyaadiyey yacni lagu jamciyey yacni laftiisa waa laga qaatay waa la odhanayaa marka lagu socdo yacni siibawehi iyo culamo kaleba inay qabaan yacni jamcu salaamuhu inuu ka mid yahay min jumuuci alqila oo siibawehi wuxuu ku tegey jamacyada qilada marka uu ka waramaayo afartii wasniye macruufkaha ah markuu sheego wuxuu ku shaneeyaa jamcu salaamo oo dhan jamcu salaamuhu wuxuu tilmaamayaa bay yidhahdeen ama jamcu mudakari saalim ha ahaade ama jamcu mu'anas saalim ha ahaadee jumcu qilluhu ka mid yahay cinda siibaweyhi aw mu'aqataatin ama lagu waqtiyey bicadadin tiro macluumin la yaqaano wa hiya ramadaan cadadkaa macluumka ahina waa ramadaan weeye kama sayaatii sida iman doona waqallalahu waa yareey ansab waxa uu ahaa ayaaman maadaama markaa damiirku u noqonaayo waqallalahaa inuu yidhaahdo laakiin biictibaari shahri ayaamka macduudka inuu ku rumoobayo shahriga daraaddeed ayuu u tadkiiriyey waayo shahrigu waa mudakar waqallalahu waa yareeyey maalmaha bisha ramadaan yani bisha ramadaan baa loo jeedaa ayaa macduudka inay markaa yani macnuhu u dhacayaa laakiin bisha ramadaan bu ictibaarkeedii ugu celiyeye wuxuu u yareeyey tashiilan cala almukallafiin yacni mukallafiinta sahlid loo sahlaayo daraaddeeda ayuu u yareeyey oo loo tilmaamayo waa soonka laydinku faral yeelay wax fara badan maahee war waa maalmo macduuda weeye ha maalmo macduuda weeye dee haddii shaygii markaa loogu sheego dadkii inay yar tahay loogu sheego yaa yacni markaa waxay yacni qaadanayaan inay yar tahay oo yacni waxa weeye nashaad bay u helayiin firfircooni inay sameeyaan faman kaana minkum ku kastoo ahaaday minkum xaaluu idinka idinka mid yahay xiina shuhuudihi goortu markaa eh, xaadirka noqonaayo ama bisha ay soo xaadirayso mariidan mid buu ka ahaaday aw calaa safarin ama mid socdaala ahaaday oo safar ah ay musaafiran safaral yacni mid safar ayaa ahaaday safar salaada la gaabiyo wa ajhadahu sawmu sownkuna uu dhibaataynayo filxaalayni labada xaaladood gudahoodaba oo fa afdara dabeedna afura fa ciddatun ay fa calayhi korkiisa waxa saaran ciddatu maa afdara ay siyaamu ciddati maa afdara wuxuu markaa afuray tiradooda soonkeedaa saaran inuu soomo taqdiirka fa afdara uu qadaray wuxuu ku tilmaamayaa hadduu buko ama safar yahay ilaaba ilaa inuu qalleeya inay laasim ku ahayne hadduu afuro oo ruksada qaato bes ayuunbaa maalmo kale inuu sooma saaranta marka waxaa loo baahan yahay fa aftara in la qadaro wana sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen ee qofkii safarkaa hadduu istahbiibo amaba markaa xanuunsanayey soomkuna laakiin nooc markaa mashaqo a ka dareemaya ha yeeshee marka aan khatar weyn inuu gelaayo aan yacni markaa aynay jirin in noloshiisu khatar gelaysiiyo wax la mida aynay jirin laakiin xoogaa dhib waa ku tahay mashaqo iyo dhibaataa ku jirtaa laakiin wuu istahbiibay dabeedna wuu soomay ama safar buu ahaa safarkii waxaweye lagu lagu afuri karaayey dabeedna wuu soomay yacni maalmo kale inuu soomaa ma saara waa ku soomi karaa markaysa isagoo safar ah soonkii ramadaan ama isagoo mariid ah maradkii lagu afuri karaayey saas waxa weeye jamaahiiru ahlicilmi baa ku tegay waana sida saxiixa ah khilaafan lidaahiriyati iyadoo la khilaafaayo qolada daahiriyada la yidhaahdo madhabu daahiriya iyagu waxay qabaan ibnu xasmi iyo ilaaba ilaa waa inuu markaa maalmo kale soomaa ramadaan maba soomi karo isagoo safar buu waayo ilaahay baa wuxuu yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar maalmo kalaba saarane maalmahani ma saaraba maalmahani mama saaree maalmo kalaa saaran buui saas aawoodee ramadaan lama soomi kara buui saxiix maha saas waxaa jirta axaadiis nabiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiis yacni saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam iyagoo nebiga la socda ayay marka waxa weeye fa mina asaa'im wa mina almuftir waxaa naga mid ahaa mid sooman iyo mid afuran mid walba ayaa naga mid ahaa falam yacib isaa'imu lmuftira wala lmuftiru saa'ima ka soomani ka afuran ma ceebaynayn ka afuranna ka sooman ma ceebaynin midna ka kale ma ceebaynayn wadalika fii ramadaan xadiiskuna saxiixuu ku sugan ramadaan ba ahayd ya ramadaan ba ahayd marka waxa weeye xadiiskaas oo saxiixa ku sugan iyo axaadiis kaleba waa ku soo aroortay sidaas aawadeed taqdiirka fa afdara waa lagama maarmaan nooca waxaa la yidhahdaa dalaalatu iqtidaa baa la yidhahdaa dalaalatu iqtidaa waa maxay waa dalaalada hadalku ku tusinaayo oo sixadiisa sharcan ama sidqigiisa waaqican ay ku xidhantahay taqdiir wax la qadaraayaa waxaa la yidhahdaa dalaalatu iqtidaa ayaa la yidhahdaa hadalkii marka haddii kale saxiix sharcan maba noqonayaba haddaan wax la qadarin ama mukhaalif lilwaaqic buu noqonayaayo run maba noqonayaba ya rufica can ummati alkhata'u wanisyan ummaddayda waxa laga kor yeelay khata'a ah iyo nisyaanka ma waxaa loo jeedaa ummadaydu mana khata'do waxna ma ilowda miya oo khata' iyo nisyaan baa la rafciyey miya ummatu maxamed laa tansa wala tukhdi maya hada mukhaalif lilwaaqic waa mid waaqaca khilaafsan wa mukhaalifun linusuusi ayda nusuustana waa mid khilaafsan waxaa loo jeedaa mu'aakhadatu alkhata'i waannisyaan qabashada dembi ahaan loogu qabanayo oo dembi looga qoraayo khata iyo nisyaankii baa laga rafciyey wa ilaa khata iyo nisyaanku waa dhacayaan khata iyo nisyaanku waa dhacayaan marka haddii faaftara aan la qadarin wuxuu noqonayaa khayru saxiix sharcan marka taqdiirkaas dalaatu iqtidaa baa la yidhahdaa fa ciddatu min ayaamin ukhara ay fa calayhi korkiisa waxa saaran ciddatu maa afdara ay siyaamu ciddati maa afdara tiradu afuray qadarku afuray tiradeedaa saaran soonuu soomaayo maalmihii uu afuray maalmo la tiro ah oo min ayaamin ukhar maalmo kale ah yasuumuha badalahu waa soomayaa bedelkeeda ayuu soomayaa bedelkeeda ayuu soomayaa mariidku hadduu xanuunsado yacni marka hore iyo marka dambe mid walba rukhsa ay u tahay afuritaanku isagoo xanuunsanaya haddii markaysaga markaa maalintii ramadaan ay soo gasho marka hore uu iska afuri karaa waa xanuunsanayay marka hore isagoo sooman ramadaantii ayaa waxaa ku soo darriyey xanuun baa ku soo darriyey yacni fii nahaari ramadaan waa u afuri karaa hadduu xanuunkaasi markaysaa uu yahay dee xanuun dhibaataynaya oo ku dhibaatoona ha yeeshee safarka culammadu waa isku khilaafeen labada goorba ruqsama u noqonaya garanay markii ruuxii musaafirka ahaa ee isagu socdaalka ahaa ee safar ku jiray ruqsada waa qaadan karaa oo waa afuri karaa marka horeba laakiin kii isagoo soomanaa oo markii hore nagaayoo soomay ayuu maalintii ramadaan safray rukhsa ma u furantay isagoo ma afuri karaa taa culammadu waa isku khilaafeen shaaficiyadu waxay dhahaan maya ma afuri karo waayo markii hore waa nega isagoo sooman baa safarku ku soo derriyey oo caarid uu yahay saas aawoodee waxay leeyihiin idaa tacaarada alxaadir waalmubiix qudima alxaadir haddii xaadir iyo mubiix ay iska hor yimaadaan waxaa la hormariyaa ka xaaraantinimaynaya la hormarya shay wax xaaraantinimaynaya iyo shay wax bannaynaya markay iscaaridaan ka wax xaaraantinimaynaya la hormarinaya marka safarku hadduu caarid yahay isagoo soomanaa uu ku soo dariyo oo uu maalinta dhexdeedii safro shaaficiyadu waxay leeyihin ma afuri karo laa yajuusu lahu an yuftir waintaal safarku haba dheeraadaba waxaana yidhahdeen aayaddaabaa noo daliila oo say idinku daliil tahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin aw musaafiran lama odhan maxaa loo kala farqiya calaa safarin waa inuu mustacliyan cala safari waa inuu yahay oo safarka ku dul sugnaa haddaanu safarka markii hore ku dul sugnayn ruqso u noqon maysa bay yidhahdeen calaa kulli xaal sida jumhuurku qabaan waxay tahay inay labada xaalba ay u bannaan tahay ruqsadu ay u bannaan tahay sida ma mariidkaba ay ugu bannaan tahay yacni markaa taas ayaa marka waxaa saxiixa sida xaaladda kaleba markaysa marka hadduu maradku ku soo dariyo ruqsada inuu qaataa ay ugu bannaanaanayso baatanna hadduu safarku ku soo darriyana haddaanu xeelad uga jeedin uu soonka iskaga ridaayo ay u bannaanaanaysaa afuraaddu fa ciddatu min ayaamin ukhar yasuumuha badalahu waa soomayaa maalmahaas badalahu yacni beddelkii markaa soonkii faralka ku ahaa beddelkiisa ayuu soomayaa wacala aladiina laa yutiiquunahu kuwii aan keri karaynin waxa saaran likibarin aw maradin laa yurja bur'uh laadii buu qadaray wa cala aladiina laa yutiiquunahu yutiiquunahu bay ahayd marka laadu waa muqadara mar baa laada la xadfaa iyadoo haddana ay tahay yani muraad ay tahay in laada la qadaray wa cala aladiina yutiiquunahu ay wa cala aladiina laa yutiiquunahu kuwii aan keri karaynin soonka waxa saaran likibarin gabow daraaddii aan u kari karayn oo u soomi karayn soonkii ramadaan aw maradin ama xanuun daraaddii aan u soomi karayn xanuunkaasoo laa yurjaa bur'uhu aan la rajaynaynin bogsadkiisa in laga bogsado aan la rajaynayn oo xanuun loo badinaayo qofku markaa dib inaanu ka awoodi karin oo yani inuu ka ladnaado dib ka awoodaa inaanay jiraynin loo badinaayo danniga qaalibka ah. fidyatun furasha ayaa saaran soonkii ka furanaya hiya fidyadu acaamu miskiin miskiin marka cuntadii weeye bimacnaa miskiin quudin la quudinaayo weeyaan marka laba wajaa bannaano dee in markaa waxa weeye acaamu khabar laga dhigo mubtade loo qadaro siduu mufasirkuba u qadaray hiya acaamu miskiin hiyadu waxay u noqonaysaa fidyada hiya fidyadu acaamu miskiin miskiin quudinta la quudinayo weeye waa cunto markaysa markaa miskiin lagu quudiyo yani weeyaan weji kale waxay tahay waa bedel ilaa fidyatun furasha ayaa saaran soonkii ka furanaya ka bedelo acaamu miskiin yacni cunto miskiin baa saaran bimacnaa waxa weeye miskiin in cunto la quudiyo oo qadar cunto uu quudanayo la siiyo ayaa markaa waxba saaran ay qadru maa ya'kuluhu fii yowmihi waxa saaran yacni markaa cuntada miskiinka ayuu fasirayaaye maalintiisa wuxuu cunaayo qadarkeedii ayaa markaa saaran ay qadru maa ya'kuluhu kii uu cunaayo qadarkeeda ayaa saaran oo cunto ah fii yowmihi maalintiisa gudaheeda cunaayo wa huwa muddun mud weeye oo min ghaalibi quuti lbaladi oo quudka beledkaa laga cuno haalibkiisa ka mida yacni cunto uun markaa in layska soo qaado ma ahee cuntadaasi waa inay noqotaa cunto mustacmalo beledkaa laga isticmaalo weliba nooca ugu faraha badan leh haaliban cunto laga dhigto waa inay tahay innaga beriiskaa dee inoo haaliba soo min haalibi quuti lbaladi likulli yowmin maalin kasta markaysaga markaa in la siiyo mudkaa la siiyo oo haalibu quutilbeledka ka mida yacni mudkaasina wuxuu noqonayaa bay yidhaahdeen yacni labada markaa yacni baabaco oo la isbarbar dhigay oo raashin laga buuxiyey yacni marka waxa weeye nin markaa gacmihiisu aanu aad u waaweyneyn aanu aad u yaryarayn yacni marka waxa weeye labada gacmood yacni marka raashinkii in lagu buuxiyo oo waxa weeye lagu shubo ilaa dee ay ka daadanayaan yacni marka qadarkaas weeye aadu waa dhegle iyo wax yar ilaa lix boqoloo yacni markaa garaam inay noqoto meelahaasay noqonaysa culamada qaarkood oo yidhi shan boqol iyo toban ku sheegayana waa arkay qaar ka badinayana waa arkay intaan sheega ka badinay wa fii qiraa'atin biidaafati fidyatu qiraa'ana waxaa ku sugnayd idaafada fidyatu la idaafeeyo oo tanwiinta laga daayo fidyatu tacaamu masaakiin oo fidyatubaa la idaafaynaya laakiin marka la idaafeeyo miskiinkaa la jamcinaya masaakiin laga dhigaya fidyatu tacaami masaakiin masaakiin cuntadood furashadooda marka idaafadaasina wa hiya lilbayaan bayaan bay u sugnaatay bayaan bay u sugnaatay waxaa laga tilmaamaya mudaafu ilayhiga mudaafka caddaynayo waxay ka dhigan tahay yani waxay ka dhigan tahay fidyatun hiya acaamu masaakiin saasay ka dhigan tahay wa qiila waxaa la yidhi laa muqadaratin waa biqasdi lafdiha hayru muqadaratin waa midaan la qadarayn laadu hadda waxay tahay biqasdi lafdiha isim bay ka dhigan tahay ya yani maxalu rafcay taallaa mubtaday ka dhigan tahay mubtade weeye waa laga khabraya wa qiila waxa la laa laa erayga la yidhaahdaa hee hayru muqadarati midaan la qadaraynin weeye khabarkii marka haddaan laada la qadarinna waxay noqonaysaa wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin oo waxa weeye waa sidii yani kuwii kari karaayey waagii hore in lagu ruqseeyey inay hadday doonaan iska afuri karaan oo raashin bixin karaan oo ay kala dooran karaan soonka iyo soon la'aanta inay soomaan iyo inay soomi waayaan oo soonka ka tagaan oo raashin bixiyaan bedelkeeda wa kaanuu waxay ahaan jireen saxaabadu mukhayariina qaar la dooransiiyey fii islaami islaamka awalkiisii shafkii hore islaamka waxaa laga tilmaamaya awalkii islaamka bayna asawmi waalfidyati soonka iyo yacni raashinka markaa beddelka ka ahee ay soonka iskaga furanayaan uma nusikha dabeedna waa la nasakhay bitacyiini sawmi soonka in la cayimay ayaa lagu nasakhay liqowlihi lagu cayimay hadalkiisa allah uu yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu faman shahida ku kastoo negaado xaadir noqda minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ashahra bisha ramadaan xaadir noqda falyasumhu ha soomo qaala ibnu cabbaasin ibnu cabbaas wuxuu yidhi ila alxaamila walmudica ibnu cabbaas wuxuu yidhi ila alxaamila qofkii dumaree uurka lahayd mooyaane walmurdica iyo tii markaa ilmaha nuujinaysee jaqsinaysay mooyaane idaa aftarataa hadday labadoodu afuraan khawfan cala alwaladi baqasho ay ilmaha u baqanayaan daraaddeed ay u afuraan fa innahaa baaqiyatun aayaddu muxkamay u tahay oo xukunkeedii baaqi buu u yahay bilaa naskhin naskhi xaaluu ka maran yahay fii xaqihim ayaga nisbadooda hadday ilmaha u baqaan fidyay markaa bixinayaan wuxuu waafajinayaa markaysa waxaa madhabka ayuu waafajinayaayo yacnii xaalka ay naftooda u baqaan kuma darin oo ma odhan naftoodiiyo ilmaha inay u baqaan ama naftooda u baqaan ee markay ilmaha u baqaan keliya ayuu sheegay yacni markaas waxa weeye kama mansuukho yaga nisbadooda uma ahee fidyadii way bixinayaan ay maca alqadaa'i buu u jeedaa cala almadhab yacni qallihiina markaa iyadoo la raacina laakiin sida ibnu cabaas iyo ibnu cumar markaa ka sugan waxay iyagu yidhaahdeen maya waxa weeye ama naftooda ha u baqaan ama yayna u baqin ama ilmaha keliya ha u baqaane waxa weeye iyagu markaa fidyay markaa bixinayaan aayaddana waa u deliishadeen faman tatawaca khayran ku kastoo markaysa markaa sunaysta khayran yani khayr ay bikhayrin ay biziyaadati cala alqadri wuxuu ku sunnaystay qadarkii inuu ka badiyey cala alqadri almadkuuri qadarkii la sheegay fi lfidyati fidya lagu sheegay inuu ka badiyey oo in ka badan baa miskiinkii siiyey ama masaakiin kalena wax waa siiyey fa khayrun lahu isagaa u khayr badan tatawucaasaa u khayr badan uga khayr badan inuu markaa tatawuca ay ka tagaan tatawucuna waa shay marka waxaa sunnanimo iyo loola imanayo un wa an tasuumuu soonkiinaa soomaysaan mubtadaun weeye waa mubtada wa khabaruuhu khabarkiisuna khayrun khayr weeye khayr baa u khabara wa an tasuumuu soonkaa soomaysaan khayrun lakum isagaa idin khayr badan oo idinka khayr badan minal ifdaari afuritaanka afuraysaan waalfidyati iyo raashinka aad bixinaysaan oo miskiinka siinaysaan waxaa idinka khayr badan inaad soontaan oo soonka qaadataan in kuntum taclamuun haddaad tiin qaar garanaayo annahu khayrun lakum inuu idiin khayr badan yahay fafcaluu sidaa yeela oo sameeya halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk